الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات nacam wain kaana muhaaab min alulaam qolyihiibu sheekh soo dhameeyey ashaaciriya muxusulu soo dhameeyey ashaaciriya muxusulu soo dhameeyey shaacirana waxaa lagu yidhi waxaad ku jirtaan tanaaqud iyo iyo taxakum madhabkood o dhan wuxuu kusoo urursaday atanaaqudu wataxakum anaa idhi oon daliil lahayn hadda waa iska amarku taaglayn iyo itiraab oo ay tanaaqudeen muxusilana wuxuu kusoo urur warkooda inay sugeen swad bilaa sawaadin aswadun bilaa sawaad mutakalimun bilaa kalaam muminun bilaa iimaan calima bilaa cilmin kaafirun bilaa kufrin waana shay mukhaalifa lidaruuraati alcaqliyati wallugawiyati washarciya iyaguna hadde falsafo kale oo ah ilahi waa calimun lidaatihi oo bay bartaasay mareen halkaasay u carareen marka ma aha baxdigu baxdi lafdi ah baxdi ma waxaa laga hadlayaa baxi caqli oo macnawiga laga hadlaya oo iska daaya waxaad ka hadlaysa lidaati maxaad ka wada ilaahay tilmaan ma leehay mise ma laha intaan baan ka hadlayna haddaad ilaahay tilmaantii diiddo magacina aad tugto muxuu noqday alqawaacid alcaqliyaad ka baxday waa alsharciya lianna macaanidu fi lcuquul almacaani walawsaaf tuujimu limaxaliha axkaaman wa asmaan hay qaacida caqliya wey almacaani walawsaaf tuujibu limaxaaliha macaani asmaa waawsaaf asmaa waxkaam cafwan asmaan asmaa waxkaam idan haddii qudro iyo samci iyo basar iyo la helo iraado iyo xayaa maxaa u laasimaya maxalkii xayaadka iyo qudrada iyo samciga laga helay waxaa u waajibaya axkaam oo annahu yasmacu wayaclamu wayubsiru wayuriid iyo asmaa annahu muriidun caliimun samiic idan nafsu waana qaacida luqawiya waa inaga soo maray ahayd sidqu lmushtaqi laa yanfaku can sidqi lmushtaqi minhu afar qaacidoo labana ay caqliyataan tahay labana ay samciyataan luqawiyataan samciyataan markaad maqashaan ma ah waa quraan iyo xadiid samcigu naqliga luqawi waa laga wadaa lianna luqata tahbutu bisamci binaqli can alcarab binaqli can alcarab bay ku sugnaataa marka qaacidataani caqliyataani waqaacidatana samciyatani bay ku dhisan tahay usuushu caqliyatan waataad soo martayna ahayd hadday sifa sifa laga helo maxal iyo makaan caada xukmuha ilaa dalika almaxalli waa waa qaacida caqliya qaacida caqliya ka labaadna waa intan dambe duuna hayrihi waa qaacida saddex labaad way madaxa banaan sifadii maxalkay ku quntamay maxal kale xukunkeedina lama siin karo magaceedina lama siin karo tilmaanteedina lama siin karo waa ihbaat iyo nafyi hadii sifo iyo tilmaan laga helo meel meeshaasaa iska leh sifadaa wixii ka dhalan lahaa ama xuguma ama magaca ama isma waxaa doonta ku sheeg maxal kale oon sifadaa laga helina ma qaadan karo sifadii wixii ka dhalan lahaa ama magaca ama xugum wa qaacidatani caqliyataani weliba alcaql sariix wey bu shekh islam waa runtii kulligood ba isku waafaqsan waa qaacida caqliya sariixa alcaql sariix caqliga faasidka lagu ciyaaray mid damba maxaa kuu soo hadhay waxaa kuu soo hadhay qaacidataani lugawiyataani samciyatan oo ah labadii haddan baad bedelaysaa maxalkii laga helay macalka owsaaftii macaanida laga helay waxaa looga dhambalanhayaa meesha iyada ismi ana sifata awlufsa idaa qaama bixalin ushtuqa lahu minha smun waa idinka soo maray cagsigeeda ka dhig sifadii meelaan laga helin magac loogama dhambalan karo idan waa qaacidatani caqliyataani iyo qaacidatani luqawiyataani samciyatan afartaa qaacido iyo baxdigu sheekhu ku dul wareegayay hore soo marteen ku midna wujuudaadka ku saabsanaa uu ku saabsanaa duhuuru lmacnaa min allafdi inay bixasabi idaafa noqonayso bixasabi xaali mutakalim oo mararka qaarkood aan laga qaadanaynin mujarad alwadc alugawi aan laga qaadanayn taasay marka ku saabsantaha halkan marka shekh wuxuu usoo gudbo qolyihii nufaatu alasmaa wasifaat oo qulaadu sheekh ku magacaabay waa saddex qaybood oo waa jahmiyadii iyo nimankii falaasifada ahaa iyo baatiniyadii saddexdaa qaybood wey nimanka hadda uu sheekhu meesha ku taabanayo waadna soo martay hadda waxba inaan hadda tacliiq badan uma sii baano iyadoo iyadoo faahfaahsan baynu soo marnay intaani marka nacam أحسن الله إليكم قال raximah الله تعالى فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات qiila lahu fayalzamuka tashbiihu bima jtamaca fiihi naqiidaani min almumtanicaat fainahu yamtanicu an yakuuna shayu mawjuuda macduuman aw laa mawjuuda walaa macduuman wayamtanicu an yuusafa biijtimaaci alwujuudi walcadami walxayaati walmowti walcilmi waljahl aw yuusafa binafyi alwujuudi walcadami wanafyi alxayaati walmowti wanafyi alcilmi waljahl nacam qolyahan dambe oo qolyihii sheekhu kasoo muqadimada kaga soo hadlay qabay salbu naqiiday salbu naqiiday sheekhu kusoo yidhi <clears throat> naqidanki in la anfiyo oo meesha laga saaro la dafr waxay kamid tahay la mid tahay kaijtimaacihima sheekhu hadduu haddaad tiraa shaygu wuu jiraa iyo ma jiro midna dhihi tahay adoo yidhi adoo jamciye oo yidhi shaygu waa mawjuud waana mamud waana waana macduum ama waa mawjuud waana hayru mawjuud tiibu marka waa qolyihii qabay salbu naqiidayn oo sheekhu ilzaamay inay ku shabahaan ilaahi subxaana wa tacaala bilmumtanicaat bilmumtanicaat macduumaadka ragga hore ku eedeeyey ragga hore aljahmiya aljahmiya wاlfalaasifa wاlbaطiniyu kuwa ku eedeey kuwaasa waxaa laazimayey tashbiih اllahi bilmacduumaat nimanka hore wey sheekh axmed Mhm. qaybta hore u fiirso laba qolo wey laba qolo wey iyaduna laba u qaybinayaa qolihii nufaat asma asifaat walasmaa baa laba qaybood ahaa horaanna saasoo kale kasoo dhigay intuu qolihii macduumaadka ilaahay ku shabahayey uu hormariyey iyo wuxuu keenay kuwii mumtanicaadka leanno shayga haddaad tiraahdo wuu jiraa iyo ma jiro midna dhihi maayo macneedu waa maxay waa mumtanic ma dhici karto ma dhici karto waxaa dhaamay kii yidhi macduumaad ku shabahay lan macduumku waxaa dhici karta in la helo in la helo oo fitania xaal u yimaado biqudrati qaadirin baaba dhici karta laakiin markaa shayga mustaxiil ka dhigto waxaa weeye maba dhici karo wey laa yuujad azalan walaa abadan midnaba marka macnahaasu sheekh ujeeda wayna iska caddahay allah ybaark fiik was أxsن اllه إليكم qاla رaximh اllه تaعالى fain qulta inma ymتنc نfy النqيضين عma ykun qاbla لhma وhذan yتqاblaani تqاbl الcdم والmlkة la تqاbl السلب والإيجاb faإn الجidاra la yuqal lah أعmى وla bصيra وla xya وla myta إd laysa bqاbili lahma nacam midaan dambe waa shubo uu sheekhu sheegay oo shubo dhib badan halkan shubaday ku sheegeen nimankii salbu naqiidayn aw nafyu naqiidayn qabay oo ah طaaئifa min albaطiniya wa طaaئifa min alfalaasifa kalxallaaj horaan baynu soo marray abuxusein alxallaaj muqadimadaynu ku soo maray tamiidka ahayd intaan labadaas sheekhu uusan bilaabin marka shubhadan ay sheegeen waa shubho dhib badan ilaa uu sheekhu yidhi waxaa ku dhumay adkiyaa اlcaalam adkiyaa اlcaalam wاlmutakalimiin ayaa shubhadan ka jawaabi way ku rafaada kalaamidi wاraazi nimankaas amidi kitaabkiisa aayat lmaraam aayat lmaraam fi cilmi اkalaam safxada sideetan iyo lix ka fiiriya abkaarul abkaarkiisa isnaguu kaga hadlay masalada aad ba ugu raftay wuxuu yidhi shubhaday sheegeenna waa shubho qawiya jawaab u baahan aniguna jawaab uma hayo saa dartee wuxuu yihi hadihi shubhatu sheekhu safadiyada hadihi shubha qad adalat khalqa min adkiyaai اlmutaakhiriin xata alamidi xata amidi sheekh uu og yahay inuu uu ragga wax dheer yahay wa ficlahu waa saas waa saas xata alamidi wa amhaalihi wahya baailatu min awjuh safadiyada mujaladka koobaad safxada sagaashanaad ka akhriya ayib baxdiga u dheera aljawaab saxi buu ku jiraa shubada marka maadaama sheekhu og yahay inay rag badan baabi'isay aad buu u baxtiyaa safadiyada ugu fiican lix meelood kan badan buu safadiyada kusoo celiya shubadan ka jawaabideeda biuruqin mukhtalifa lix jawaabood buu ka bixiya aljawaab saxi markuu marayo safeediyada laakiin afar jawaaboo muhiima kusoo gaabsadaa haddana si tartiibu sheekhu u naqdin doonaa ayadoo faahfaahsan shubhadan iyo radinteedana qaacida u dambayso toddobaad yuu ku keeni doonaa iyadoo faahfaahsan waxba usan ka tegin kitaabkan yarka arkaysa wuxuu soo celiyay laba goor inuu ka jawaabo bal saddex goor buu ka jawaabi doonaa hadda inooga horeysa meel dhexday ku iman doontaa iyaduna qaacido dhanna wayba qaadan doontaa baxtigeeda wa shubhatun adalad adkiya xata alamidi maxay tahay shubadan waa aragtaan waxay dhaheen inamaa yamtanicu nafyu naqiidayn labada iska soo horjeeda waxaan la tuuri karin canman yakuunu qaabilan lahuma shayga aqbala ay dhici karto inuu ku tilmaanaado in lagu tilmaamo ay dhici karto ama u waayo ay dhici karto ayay mamnuuc tahay oon la ogolay in laga anfiyo wujuud iyo cadam ama loo diido xayaad iyo geeri ama loo diido cilmi iyo jahli laakiin makaanka iyo maxalka aan labadan sifaba aan qaadan karin asalatanba waxaa banaan labadaba in laga anfiyo naqsina usan laazimin bay dheheen kaljamaadi dhagax haddaad tiraada caalimna ma aha jaahilna ma aha wax naqsi kama imanhaya dheheen lanna dhagaxu iyo shajarku iyo miisku maba aqbalo in lagu tilmaamo cilmi iyo jahli midnaba hadduuna asaaratan ba aqbali jirin in laga anfiyana oo laga anfiyey cilmi iyo jahli loo diido ama geeri iyo nool loo diido ama qudro iyo cajzi loo diido kama laasimhayo naqsi ma fahamta shubada xooggeeda shubada shubada saas u xoog badan tahay marka waxay dhahen anagu agtaayadu ilaahay maba aqbalo ilaahay maba aqbalin in lagu tilmaamo wujuud iyo cadam maba aqbala iyadaaba sifatu naqso waxaa lagu shabahayaa mawjuudaadkii bay dheheen tee adiga dooda u kaaday xaanfar rabaa ay waxay rabeen horta laabudda min taqriiri madhabihim horta litafhiim maxay iyagu leeyihiin ilaahay agtaanadu waa maxay laa yaqbalu litisaafa ilaahay lagu tilmaamo maba dhici karto jahli iyo cilmi lagu tilmaamo wujuud iyo cadam lagu tilmaamo lannu maba aqbala waa maxalan aqbalin noolli iyo geerina ma aqbalo cilmi iyo jahlina ma aqbalo cajzi iyo qudrana ma aqbalo maxaa yeelay intaa hadduu aqbali wuxuu shabihi lahaa mawjuudaadkai makhluuqaadka ma fahamteen macnuhu ay u jeedaan iyagu warkooda markaad fahamteen radiya marka horta faham waxay iyagu ujeedaan marka haddaan ka anfinay ilaahay oon u diidnay cilmi iyo jahli kama dhalanin naqsi namana dhihi kartaan naqiidayn baad anfideen laba naqiid baad tuurteen wanafyu naqiidayni ka jamcihimaa nama dhihi kartaan lianna maxalku asaalatan ma ogolaan jirin sifaadkaas shubadu marka rag waaweyn bay wareerisa maaha baalaad ku mari kartaan wuxuu sheekh ujeeda dad faante fain qulta inamaa yamtanicu nafyu naqiidayni caman caman yakunu qaabilan lahuma ay linaqidayn whaadaani wahaadaani awsaaftan cilmiga jahliga wujuudka iyo cadamka xaggeerida iyo nolosha maxaa kaloo sheekhu soo sheegay ayib sifaadka mutaqaabilaynta ee dhahdeen hadday midood meesha laga waayo tii kalaa degta labadaba meesha in laga waayo ma dhici karto aad dhahdee yataqaabalaani taqaabula alcadami walmalaka taqabul اcadami wاlmalaka la taqabul الsalbi wاliijaab fain اljidaara laa yuqaalu lahu acma walaa basiir walaa xayun walaa mayit id laysa biqaabilin lahuma ay lilxayaati wاlmowti walaa lilbasari wاlcama shubada marka shubahadu xoog badan wey oo rag badan ku fasaadeen marka maraajiceeda uu meeluhu kaga hadlay aan idin tiriyo kadibna aan tacliiqino waxaad fiir muraajacaysaan maxalka horan idin sheegay safadiya mujaladka koobaad safxada sagaashanaad wixii ka dambeeyay daru tacaarud alcaqli wanaqli mujaladka labaad laba boqol labaatan iyo labo iyo wixii ka dambeeyey saddex boqol afartan iyo kow iyo wixii ka dambeeyey isla mujaladka shanaad laba boqol toddobaatan iyo labo safadiyada mar labaad isla mujaladka koobaad sabxada sideetan iyo sagaal wixii ka dambeeyey meelahaasaad marka shubada si fiican radigeed oga fiirin kartaan waxaa ii kaloo ii dhiman daaru tacaarudka oo aada u wanaagsan meeshuu kaga hadlay masalada jilalka shanaad waan soo sheegay soo maahay saddex boqol laba iyo iyo labo iyo wixii ka dambeeya saddex ku dara oo baxdiga ugu dheer ku jiro majalka saddexaad daru tacaarud alcaqli wanaql majalka saddexaad saddex iyo wixii ka dambeeya waana baxdi muhima ah ku jira mujaladka afraad oo isadaru tacarud naqliga ah mujaladka afraad baan idhi safxada soddon iyo shan iyo safxada e, sagaashanaad safxada saddex boqol iyo lixdan minhaaju sunna mujaladka labaad shan boqol labaatan iyo saddex iyo wixii ka dambeeya meelaha ka fiiriya aljawaab saxiix mujaladka labaad aniga kaan hayaha dee isku mujalad ma haynaan filaya midka waaweyn ba feeraha weyn baan hayaa labada xaba ah mujaladka labaad safxada laba boqol iyo lixdan buu ku keenaya halkaa marka meesha saddex afar taqaabul bay sheegaan ataqaabul wahadani yataqaabulaani taqaabul alcadami walmalaka taqaabul alcadami walmalaka iyo taqaabul asalb waliijaab iyo taqaabul atadaad iyo taqaabul atadaayuf afartaasay u yaqaanaan qolyahan lix bay gaadhsiiyaan laakiin intay mutakalimiintu u badan ku gaabsano mutaqaabilaan maxaa la yidhaha mutaqaabilaan waxaa wey waa maa laa yajtamicaani fi shayin waaxidin min jihati waaxida mutaqaabilaan ku asl aan isla fadhiisinno la yidhahdaa waa maa laa yajtamicaani fi shayin waaxidin min jihatin waaxida waa labada shay ku kulmi karin hal maxal iyo hal goob kuma kulmi karaan min jihatin waaxida hal dhinacna kama iman karaan mutaqaabilaan labaasaa l tacriifsi waa intaas idan taqaabul asalb waliijaab oo ka u muhiimsana waa naqiidaynki taqaabul asalbi waliijaab asalb waa annafyu iijaabkuna waa alibaat laba shay waa iska soo horjeedaya iskaga soo horjeedayaan inay shaygiina lagama wada waayi karo mana kulmi karaan laa yartaficaani walaa yajtamicaani waa taqaabulu naqiidaynka ad u taqaani annaqiidaani laa yajtamicaani fii maxallin waaidin fii waqtin waaxidin walaa yartaficaan waa alwujuud walcadam shaygu inuu jiro iyo inuusan jirin ma dhici karto inay meel ku yimaad oo sheekh u noqdo macduumun mawjuud ma dhici kartaa haada shay baa tiri waa macduumun mawjuud mustaxiil suuragal ma ah waxaa tiri laysa mawjuudan walaa macduuman asna waa mustaxiil lianna waxay iskaga soo horjeedaan taqaabulkoodu taqaabul asalbi waliijaab cala istilaaxi ahli اlkalaam wa ala istilaaxi اlusuuliyiin taqaabula annaqiidayn ama taqaabul naqidayn calaa istilaax lmanaatiq culays ma laha labada saa iskaga soo horjeedee daatadii iyo maxalkii aan ku kulmi karin xaggana aan laga waayi karin oy laasim tahay midkood in la helo maxaa leeyahay taqaabulu taqaabulu salbi waliijaab ama taqaabul nafyi walihbaat ama taqaabul annaqiidayn tamaam khaasiyada labadan shay inta badan waxay noqdaan lagu yaqaanaa midkood baa wujuud midna waa cadami naqidaynka waxa lagu yaqaana axaduhuma wa waصfun wujuudiyin wاlآkhar waصfun cadamiyin kalwujuudi wاlcadam wاljahli wاlcilmi wاlxayaati wاlmowt wa haddaan dhahno mowtku waa waصfi cadami ah waana baxdi kalaami o khilaafi ah wasawaab anahu waصfun wujuudiy bidaliili qowlihi tacaalى aladi khalaqa اlmowta wاlxayaa waa baxdi iska dhib badan lakin hadda ku mashquuli maayo waxay u yaqaanaan waxaa weeye waxaa lagu yaqaanaa in midkoodna uu yahay wujuudi wax jira u midna uu yahay cadami taqabul naqid waa waxay dhaheen marka anagu markaan leenahay ilaahay macduumna maa mawjuudna maa xayina ma ah ma aan leenahay taqaabulkay iska soo horjeedaan labadan wasfi iska soo horjeedaan ee isburinaya maaha taqaabul salbi waliijaabi waxaa weeye taqaabulu alcadami walmalaka taqaabulu adidayn baa la marlaba inu ah didaynna waa taqaanaan waa laa yajtamicaani waqad yartaficaan waa laba tilmaamoon meel ku kulmi karin laakiin labaduba intii la waayo yo maxalku tilmaan kala qaadan karaa wdidaan addidaanu laa yajtamicaan waqad yartaficaan ka sawaadi walbayaad madow iyo caddi inaad tiraahda meeshan way madowda wayna cadda suuragal ma ah laakiin waxaad dhihi kartaa ninkan ma madoobo mana caddo hee wuu guduudan waa cagaar waa booreboore waa guduud dhiin ah midab kalooy meesha qaadan kartaa laakiin labadii ma kulmi karaan khaasiyadu waa maxay anahumaa laa yajtamicaan waqad yartaficaani biwasaطin haaliin midab kale iyo wasfi kalea meesha iman kara kaanaam ooma jeednay dhee awsaafta marka taqaabulko taqaabul salbi walijaabna ma ahay dheheen taqaabul tadaadna ma aha maxaa kuu soo hadhay taqaabul tadaayuf anuu imana ka u dambeeya meesha ku jira lanna san taqaabul mutadaayifayni aw tadaayuf waa kalubuwati wاlbunuwa wاtayaamuni wاtayaasur bacdiyi iyo qabliyi wixii la halmaala waxaa ayagu la yidhahdaa khaasiyadoodu waa laba shay oo midkood in la fahmo mooyinka kale aan la fahmi karin almutaqaabilayn maxaad tirahdeen waa maa laa yajtamicaani fii shayin waaxidin min jihatin waaxida ma wada soconnaa albunuwatu maxamed inay ku kulanto min jihatin waaxida iyo waldhubu ma dhici karto maxamed inuu aabbo noqdo xaggana uu wiil noqdo min jihatin waaxida hal dhinac ma dhici karto laakiin maxamed cumar buu aabbo u noqon karaa cabdulaahina wiil buu u noqon karaa cabdullahi ba aabihii noqon kara waa min jihatayn waan wada socona culamaal waa min jihatayn maxamed qad yakunu ibnan licabdillaahi wa aban licumar aw licamri waa min jihatayn idan labada waxa taqaabulkood waa maxay taqaabul اlubuwa walbunuwa wa taqaabulu التضاayف aw الmتضاayiفayn mتضاayiفayn lisku aaneeyey iضaafadii caadigahayd wey kaana waa garateen bay la tahay وkadalika تayaamun waa التayaasur ma kulmi karaan ma dhigi kartid xasaan waa xasan midigtiisa waana bidixdiisi waa baطil inaad ay ku kulmaan hal dhinac bes ay ku kulanto inaad midig midigna tahay bidixna tahay min jihati waaxida fi maxalin waaxid waa hayru macquul lakin waxaad dhigi kartaa xasan hadda wuxuu joogaa midigti xasan xaggaan ka kacay dhan kalan waxaan waan tagayaa bidixdii atayaamunu watayaasur bidixaysi iyo midigaysi inay ku kulmaan fi maxalin waaxidin min jihatin waaxida ma dhici kartaa la laakiin midkood ma la fahmi karaa la fahmin midig oon la fahmin lama fahmi karo bidix horaan oon la fahmin lama fahmi karo gadaal aabbe iyo iyo wiilnimana saasoo kale w ka waxaa loo yaqaana taqaabul atadaayuf aw mutadaayifayn idan taqaabul tadaad waan fahnay taqaabulu asalb jaab waanu fahnay maxaa inoo haray taqaabul cadam walmalaka taqaabul cadam walmalaka alcadam horta aan alcadam waxay ujeedaan waa annafyu wa annafyu nafyu limaa huwa nafyun lima huwa lima shayu qaabilun lahu aw mumkinu litisaafi bihi shayga ay dhici karto shayga in lagu tilmaamo ood ka nafida la yidhahda waa nafyu shay ama cama yakunu cama yakuunu min shani an yakuuna qaabilan lahu an yatasifa bi waxaad unta ku sheeg shaygu wuxuu ku tilmaanaan karo ama uba ku tilmaaman yahood ka anfidaa la yidhaha cadamka waxay u jeedaan huna alcadam huwa annafyu waxayna ka wadaan nafyiga caadigaha ah ma aha waa nafyu shayi xamaa min shanihi an yakuuna mutasifan bi aw qaabilan lahu hada huwa alcadam waxay ka wadaan malakaduna waa maxay waa didkii nafyigun baad meesha ka shaaraysaa wasfu shayi bima yakuunu qaabilan lahu aw mutasafan bihi malakada nafyigaad ka goynaysaa waصfu shay cadamku muxuu ahaa nafyu shay cama yakuunu ama cama min shani yakun iska badaab nafyu shay aman cama min shanihi an yakuuna mutasifan bihi aw qaabilan lahu aan dhahno waa inaad shayga kadii u diiddo ood ka takoorto waxay dhici karto in lagu tilmaamo ama ku tilmaaman yahayba malakadii marka cagsi un ka dhig ama didki un ka dhig waxaad tidhahdaa wafu shayi wafu shay bima yakunu bima min shani an yakuuna mutasifan bihi aw qaabilan lahu alcadam wal marka saasay uga jeedaan haddaba maxal aan asalba tilmaantan aqbali jirin haddaan ka anfiyo falaa maxduur ay ku dheheen falaa maxduur taqaabul muxuu noqo taqaabulu salbi ma aha taqaabulu tadaayufna ma aha kan waxaa loo yaqaanaa taqaabul cadami walmalaka marka waxay ku leeyihiin cajsiga iyo qudradu cilmiga iyo jahligu geerida iyo noloshu waxay iska soo horjeedaan fi xaq illaahi markaan marayno taqaabul alcadami walmalaka ay iskagama soo horjeedaan taqaabul salb waliijaab taqaabul tadaad mawada socno warkooda warkooda waa sidaa sheekhu marka muxuu ugu jawaabay jawaabtu marka banaanka iska taalla jawaab caqliya oo sheekhu ku sheeg kutubta kale idiin sheeg oo muhiima ah idin hormariyo oo ad wax ku fahantaan waxyaabaha mawjuudaadka waa labo buu sheekhu yidhi waa runtii hadi waxyaabaha mawjuudaadka waxyaabaha jira waa un labo sideeduba shay aqbala in la tilmaamo oo awsaafulkamaal aqbala iyo shay aan aqbalin waa intaan almawjuudaad waa nawcaani ama waa qismaan awa darbaan ma yakunu qaabila lilitisaafi bisifaati اlkamaal shay aqbala sifaat kamaalka in lagu tilmaamo haddii sifadii kamaalka la waayana naqsi uu laazimayo iyo shay aan aqbalinba in sifaat lkamaal lagu tilmaamo waa waa qisma xaasira caqliya idan shayga had iyo goor aqbala in lagu tilmaamo wasfu kamaalin sawaun itasafa bihi اlآana aw lam yatasif ba akmalu jumlata watafsiila miman laa yaqbalu itisaafa bisifaat اlkamaal waa taqriir caqlia ma yaha mise ma aha goor mawjuudka aqbala inuu tilmaan kamaal qaato oo shay wanaagsan lagu tilmaamo marka ama ha ku tilmaanaado xaqiiqatan ama ha aqbale ayaa ka dhammaystiruna ka wanaagsan si walba shayga aan gebi ba aqbali karin in wasfi kamaal uu qaato horta ma isfahan asalkaas ayuu sheekhu horta taqriiriya kadib u yimaada jamaadaadka aan aqbalin wasfu lkamaal iyo shayga aqbala wasfu lkamaal sidoodaba yaa kala fadl yaa qiimo badan idan bilowga horeba waxaad ka cararaysa ilaahay baan sifatu naqsi ka nasahaynaaye anqasulmanquusaati baad ka dhigteen lianna mawjuudka labada ahaa ilahay mid meel geliya mawjuudu yaqbal itisaab bsifaati اlkamaal iyo mawjuudun laa yaqbal xaggii geliye marka waa kudka guuro qanjo u guur wey marka shubhadan maadaama adkiyaal mutahirin ay ku fashilmeen sheekhu aad buu u sharxaa woo fafahiya duruq badan buu ka keenaa biasaaliib mukhtalif bialfaad ayuu ku sharxaa nafsa shayba hadda bilaabaya bal akhriya akhri hadda sheekh axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر nacam wuxuu ihi nafsa shay wuxuu ihi kaba soo qaad ows ilaahay inaad tidhaahdeen awsaaftan aan ka anfinayna iyo kuwa aan diidannahay iyo labada naqiid aan wada tuuraynaan rafcinaynaba rafcu naqiideynku sidiisuba tilmaamahan aad nagu haysataan ilaahay wuxuu u aqbalayay ka taqaabuli alcadami wاlmalaka sifaadkaana waxay iskaga soo horjeedaan taqaabul alcadam wاlmalaki maaha min baabi naqiidaynba ma aydhe min baabi naqiidaynba ma ah wuxuu masaas ahaa sifaadka aan sheegnay imisay ahayd maxaan sheegnay wujuud iyo cadam maxaan sheegnay cilmi iyo jahli maxaan sheegnay alxayaat wاlmowt haddaaban cilmiga iyo jahliga idiin dayno oon nolosha iyo geerida idiin dayno iska soo horjeedkay wujuud iyo cadam iska soo horjeedaan waa maxay waa taqaabulu naqiidayn biitifaaqi lcuqalaa ilahna waxaad tidhahdaan dhihi mayno laa mawjuudun walaa macduum hada <clears throat> awalan laa yasixu fi lwujuudi walcadam taqaabul alcadami walmalaka ma dhici karto in la geliyo wasfu lwujuudi walcadam fainahumaa cadamkii mutaqaabilaani way iska soo horjeedaan taqaabula asalbi waliijaab diiddo iyo ogolaasho iska soo horjeedkeedoo kale bitifaaqi lcuqalaa fayalzamu min rafci axadihima wujuud meesha haddii laga saaro waxaa dhalan laazimaya hubuut laakhari cadam cadam haddii la saarana wujuud mutaqaabilna muxuu ahaa mutaqaabilana maxay ahay maa lama yajtamacaani fii min jihati waaxida ilahay haddaad wujuud u diidaan ood mawjuud dhihi weydaan maxaa laasimay inuu macduum yahay haddii macduumuu noqon waayana mawjuud idan horta qaacidadii jabta wax kaad waxba kama jiraan taxqiiqa labaad uu sheekhu sheego taqaabul asalbi waliijaab waa nawcun min almutanaaqidayn hada huwa taxqiiq taqaabul asalbi waliijaab waa nooc ka mid a ah taqaabul asalbi waliijaab taqabul cadam wlmalkan raba cafwan taqabul cadam wاlmalaka waa nawcu min taqabul الsalbi wاliijaab ama waa nawcu min almutanaaqidayn bاtaxqiiq sheekuna uu taxqiijay waagi dambena ashaaciro mutaakhirintoodii way sallibeen waxay dheen naga daaya waxaan waxba kama jiraane taqabul cadam wاlmalak waa nooc ka mid ah min almutanaaqidayn min almutanaaqidayn waa un tanaaqud nooc ka mida ah, wey ama haddii la yidhaahdo markay u yartahay waa min almutadaadin sawaabkuna waa nooc min asalbi waliijaab taas horta waa qodobkii labaad sheekh uu ku buriyey oo wuxuu yidhi ilaahay mawjuudna dhihi mayno ada macduumna laa macduum walaa mawjuud idan taqaabulku ma aha taqaabula cadam malage waa iska soo horjeedka labada was iska soo horjeedaan taqaabul salbi waliijaab labada musalaxaadka afartana waad soo fahanteen nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون فسمى الجماد ميتا وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم ما شاء الله sheekhu marka wuxuu raxmat ullahi tacaala calayhi waxaan u nimaadna sifaadka kale maxaa soo haray alxayaatu walmowt walcilmu waljahl uu yidhi waxay iska soo horjeedaan taqaabul almalakati walcadam aw taqaabul alcadam walmalaka horta taqaabulka aad sheegteen id maxaa u bixiseen waa istilaaxun istalaxat calayhi mutafalsifatu lmashaa'uun fithagoris iyo aflaton iyo aristo ayaa warkan iskale nimankaas pythagores mid la yidhahday aflaton iyo arisato ayaa iskale mashaa-una waxaa loogu bixiyey falsafada iyo culumtay ku akhrin jireen ixtiraaman laha ayagoo socda min almashi in lala fadhiistay dheheen ama lala istaago xoogu ixtiraam daraa ku jira innagoo soconna oo macallinkan soco tukubahayo waa inaan cilmiga qoranno istaagga hawsha lagu wado waxay ixtiraamayaan waa maxay falsafaiyo kufriyaad aan macno lahayn nin walba moogtahay wixiisii iyo mabaadiisu oo bumbuunay waaga dambe wax fiicanun baa lamoodo macalaa la moodahaya nasal allah horta waa istilaax idinku aad dejisteen baa layidhi qaaciduna waa maxay istilaaxaadka ay nuxaad ama dawaa'if dejisteen laysa daliilan calaa nafyi alxaqaa'iq alcaqliya sidoo waa sidaas shayga caqliga ee mawjuudka ee xaqiiqada jirta laguma anfiyi karo mustalax aan dejisanay heshiis afgarad matalan waxaan isku afgaranay wixii dhagaxa inaan geed dhahno matalan geed wixii geedana aan dab dhahno biyahana aan dab dhahnay inao ku heshinay af soomaalidaasaan la baxnay meeshaan dad badan baan ku arkay waxaad ujeedaa biyo badan baan ku arkay dad badan baan ku arkay waxaad ka wadaa geedaan ku arkay waa istilaxan ogaan is afgarad luqaan dejsanay mustalaxaad mustalaxaadkaasi geedka ma bedelaya heshiiskeena xaqiiq dhagax waa dhagax dadna waa dad biyona waa biyo macnahaasu sheekhu ka hadlay walistilaaxaat اllafdiya laysa daliila calى nafyi اxaqaa'iq alcaqliya alwujuudiya alxisiya haddaba shayga aan hadda geeri ku tilmaanayn ama aan xayaad ku tilmaanayn ama aan cilmi ku tilmaanayn ee noolayn waxaa la odhan karaa fi luqati اlcarab w اsharci annahu mawaatun aw xayun warkaas ytooda waa bail marka wuxuu u radiyey min xayu lua min xayu sharci buu u radiyey waqad qaala tacaala wاladiina yadcuuna min duuni اllahi laa yakhluquna shayئa whm yukhlaquun amwaatun hayru axyaa asnaamtii dhagaxyihii iyo birihii laga sam ilahy muxuu yidhi amwaatun hayru axyaa idan wasfu lmowt buu rabbi ku tilmaamay jamaad isilaaxaadi waxaa buriyey istilaaxu shaaric waa istilaaxu luqa horta baabi'iyey shay hadda aan xayaatadii ka xayaati insan ahayd aan aqbalayni oo geedaha iyo biraha iyo nuxaasta iyo dahabka oo kale ah yaa rabbi wuxuu ku tilmaamay inuu yahay mayd hayru axyaa wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun wa aayatu lahum alardu lmaytatu axyaynaaha iclamuu ana allaha yuxyi larda bacda mowtiha waxay doona noqoto adi maxaad kalaysa wasfulmowd laguma idlaaqaad tidhi jamaadaadka ilahina waa ku buriyey luqada carbeedna waa ku burisay man ayaa nabi maxamed man axyaa ardan maytatan he axyaa soo axyaad ma aha axyaa ninka nooleeya soo geeri maaha ilaah iyo rasuulkiisu waa ku buriye ilah iyo rasulki ku hadleen bilisaanin carabiyin mubiin istilaaxa luga alcarabi iyo istilaaxu shaarici walmubaliqi canhu rasuulka ah kulli waa ku buriye idan maxaad faa'idaysay maxamada faa'iideyna wareerun baa kuusoo kordhay qaabka fasama aljamaada mayitan wahada mashhuura fi lugati اlcarabi wa gayrihim idan sheekhu markore wuxuu soo baabiiyey wuxuu ku bushiyey taqaabul اlcadami wاlwujuud inuu yahay taqaabul naqiidayn haddaan idiin salin istilaaxooda kula socdaa waa tasliimkii oo weligiibu ku bilaabi jiray jadaliga ah haddaan idiin sallinno waxaa lagugu bushiye wey ictiraad taqaabul wujuud cadam ma aha mustalaxiinimaba hoosgeli karaba bitifaaq lcuqalaa taa horta waa jabteen midda labaad istilaaxina waa baail waa mucaaradun biistilaaxin aqwa wa khayrun wa afdalu minhu oo ah shaaricu wuxuu u yaqaano aliya rasuulkiisa iyo ummadda carbeed ee kitaabka qur'anka lagu soo dejiyay annagu magaalaan la hadlaynaa iyo niman ku ciyaarhaya ummaddii luqaadkoodii mise dad caqli baan la hadlayna idan waxaan haynaa jamaadaad lagu tilmaamay alxayaau wاlmowt cilmina waa lagu tilmaamay jahli waa lagu tilmaamay wma yashcuruuna jahli ma ah wmaa yashcuruuna jahlina waa lagu tilmaamay ayaana yubcauun idan laga anfiyey inay waxba gerayn lagu tilmaamay waxaa muuqanaysa inay aqbasho cilmi ay aqbasho ayb jawaabta saddex afraad buu sheekhu bixiya oo muhiima konton keeni doono mooyeen sheekhu wuxuu sheegay hadda usoo noqo xagga ilaahay shay aan aqbalin geeri iyo noolal iyo cilmi iyo jahli ma jiraan binisbati liqudrat illahi subxaana wa tacaala warkii haddana waa buriyey sheekhu wuxuu ku buriyey mid ka dara waa maxay maa min mawjuudin oon alla ka ahayn oon aqbalin alwujuud walcadam almowt walxayaa alcilm waljahli kulli waa aqbalan binisbati liqudrat اllahi shaamila qaaluu anطaqana allah aladi anطaqa kula shay nabi maxamed wuxuu uhi waxaan garanayaa dhagax islaama oo ila hadla oo assalaamu calayka ya rasuul allah geed baa nabiga u markuu ka fogaaday dagaalamay oo mooshin ka keenay nabiga fogaashihiisi waad garanaysaan baan filaya riti baa nabigu u dacwo nabi alla uga qabo wadaadkan ansaariga saasuu ii galaay nabigu yidhi ka daartigasaa ugelin alaa tattaqi illah fi hada albahima fainahu wuxuu ii sheegay annaka tujiicuhu wa tud'ibhu inaad gaajana u disho daal iyo rafaad iyo hawl ku qabasho naftaad kaga goyso idan maa min mawjuudin aan alla ka ahayn oon aqbalin ma jiro binisbati marka loo eega liqudrati dhagaxan bu ilahay ka hadlin kara waxaad sheegta muxuu yahay marka laa yaqbal maxay macnahaada dhagaxan baa hadla jira soo dhagax hawl ma qaban muuse lama lama xisaabtami dhagax baan maryi naamus intu ka qaata la xisaabtamay waxaan warku iska sheeko laa yaqbal laa yaqbal iska sheeko sheekhu wuu kuu sheegayaa waxay aqbashaa jamaadku noobu aqbalaa allah noolayn karaa adiga ku nooleeyey dhimishuu aqbalaa cilmi buu aqbalaa jahli buu aqbalaa wujuud iyo cadam wuxuusan aqbalin ma jiro binisbati liqudrat illaahi shaamila asalkan jawaabtuu bixiy sheekh ka mid tahay meel walbuu ku baabiya nimanku laakiin inaad fahantaanba raba qaabku sheekhu u socdo raxmat اllahi tacala caleyh nacam axsan allah ilaykum qala raximah اllah tacala wqiila laka haniya فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما فأنت فرت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك نعم وكلام واضح هذا انت هذا نسو شيغني وي قاعده شيخ ما من موجود الا yanqasim ilaa qismayn mawjuud aqbala sifaatu lkamaal iyo inuu ka madhnaado iyo mawjuudaan aqbalin sifaatu kamaal iyo naqsi midaan aqbalin idan had iyo goor waxaa khayr badan oo akmala aladii yaqbal tafriiceeda buu sheekhu keenay waxaad ka carartay inaad ku shabada ilahi subxaana wa tacaala bilmawjuudaati alxaya ee kamaalka aqbalaysa baad ka carartay waxaad ku dhacday inaad rabbi ku shabahdo jamaadaad dhagax iyo geed aan aqbalaynin sifaat اlkamaal hada whadihi anqasu min alأulى caqla wa sharcan haddii lakiin caqli lagu ciyaaro mushkilo wey haddii sifatu kamaalkiiba ay naqsi kuu tahay aafadu markaasa imanaysaa sifadii kamaalkii wanaagga ahaydba haddaad u aragto xumaan hadda mushkilo waa mushkilo wey lann yani dadku fiarka hadday ka halaabaan waa mushkilo wey qolyi africana waaa jir ruuxa markay muslimka xabaalhayaan gacanta midigta ka jabinayaan gacanta bidixda ka jabiyaan markii qabe loo qabeeyo oo lagu tukado oo xabaasha la keeno gacanta bidixda baf la siinaya waa la jabinaya waa la duubaya war sidee waxay leeyahay marka lasoo saaro waxaan diidanaha kitaabka in looga dhiibo gacanta bidixda <laughs> ya waa muslimiin ha afrikadan dhexe hadda sheegi maayo dowladday tahay waa la yaqaana bof kuu duubahayo waa lagu xabaalahayo waa sidee fa ama man uutiya kitaabo baan ka carrinaa ku dheheen maxaan rabnaa kitaabkaada qabso marka la yidhahdo midigta soo taago maxaa u geeya hawshaa fidrada iyo caqligiin waxoo ku ciyaareen marka sheekhu wuxuu yidhi ka carartay ilahay inaad sifaatu lkamaal aada siisaan ama bal iska daaye aada dhahdaan sifo kamaal buu qaadan karaa qaadan kara baad ka cararteen markaas waxaad ku shabahdeen shay aan qaadan karinba oo jamaadaadka marka waa baxdi iska cad mujaladka afraad ayuu wejkan ku faafaahiyaa sabxada sagaalaad daru tacaarud wejkan hadda waqiila laka ثaaniya fama laa yaqbal itisaafa biاlxayaati wاlmowti wاlcama wاlbasr wnaxwi dalika min almutaqaabilaati anqasu mima yaqbalu dalik mujaladka afraad subxada sagaalaad ilaa tobnaad ka fiiriya daru tacaarud caqli wanaqli nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل من القابل للوجود والعدم بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد نعم شبهوا أولا بالجمادات ثم بالمعدومات ثم بالممتنعات وفرس الشيخ سوء دبا marka hore waxaad ku shabahdeen ilahi subxaana wa tacaala biljamaadaat haddana waxaad ku ekeysiseen bilmacduumaat bilmacduumaat haddana waxay u ekeysiiyeen bilmumtanicaat waa nin walba marka caqliga sariixa ka baxa iyo naqliga saxiixa sidaasaa ku dhacda wax ishkaal kuma jira meesha meeshaa kusaab uu sheekhu leeyahay wa aydan famaa laa yaqbalu lwujuuda walcadama acdamu imtinaacan min alqaabili lilwujuudi walcadam waa sariix shayga gebi ahaanba aan aqbali karin ee marnaba aan qaadan karin wujuud iyo cadam jiritaan iyo jiritaan la aan qaadan karin iyo midka qaadan kara keeroon midka qaadan kara hadda macduunba ha ahaado laakiin waxaa ka suura gasta an yuujada wayucdam midna kama wada suura gasho an yuujada an yucdam in la waayo in la helo kee daran ayib bal waa min ijtimaaci اlwujuudi wاlcadam shayga jirid iyo jirid la-aan ay ku kulmi karto iyaan ka marnaba aan jirid iyo jiridaan qaadan karin kee daran u fiirso hadda wujuud iyo cadam inay kulmaan mustaxiil buu ahaa kaba soo qaad shayga aqbali kara inay ku kulmaan caqlan waa alwahm wاlkhayaal kay dhici karta in wujuud iyo cadam ay ku kulmaan iyo kay dhici karin gebe ahaanba inuu wujuud soo agmaro kee daran haddana kan ay ku kulmi karaan walow bilistixaala ayaa roon <laughs> ila wujuudun baa soo galay wax wujuud lagu sheegaaba soo galay wain kaana mustaxiilan bal wa min ijtimaaci اlwujuudi wاlcadami wa nafyihima jamiica in laga anfiya labadaba iyo inay ku kulmaan shayga aqbali karaa dhaama kaan marnaba aqbalin ijtimaac اlwujuud wاlcadam aw nafyu اlwujuud wاlcadam canhu yani meeshu sheku la gaar waxa hataa aan qadarno mustaxiilaat iyo mumtanicaat wujuud iyo cadam shaygay ka soo agdhowaan karaan ama laga anfiyi karo laakiin abala laakiin aqbala ayaa dhaama kaan gebi ahaanba sina u qaadan karin wujuud iyo cadam halkaasuu sheekhu ku gabagabeeyey marka wuxuu yidhi fajacalta alwujuuda alwaajiba alwujuud alwaajib waajib hadda waa laga wada ilah waa waajib lidaatihi iyo waxaa laga ilahi subxaanah waa waajib bimacna waxaa loo jeedaa waa waajibun ay laa yaktasibu lwujuuda min hayrihi adigoo jiritaankaada wujuudkaada maxaad ka kasbatay min alkhaaliq alwaajib marka waajib waxaa loola ilaahay jiritaankiisu waa lidaatihi axad uu ka qaadanaya ama asaga ahaysiiyey ama uu baahan yahay ma jiro wujuud alwaajib waa maxa alwujuud aldaruuriya aladi laa yuktasabu mima huwa khaarijun can daat اllah shay alla ka baxsan miyaa laga kasbanaya mise allah iskale waa shay uu ku tilmaama yahay oo wujuudkiisu waa wujuud mustaqnin can hayrihi idan marka qaa'ima binafsi iyo alstiqnaa lmulaq iyo wujuud alwaajib eh, saasaa looga jeedaa haduu wujuudku yahay muqtasam min hayrika uu yahay waxaan leenahay waa mumkin waa mumkin hadduu yahay ayru muqtasam min akaarijna ayru muqtasam min alkhaarijna waa wujuub waajib ah ay wajaba linafsihi lidaatihi laa yaktasibu min hayrihi walaa yaxtaaju ilى gayrihi bal huwa ganiyu can اlgayr wallahu ganiyu can اlcaalamiin aladi laa yaqbal اcadama ilahay ma aqbala cadam la waxay ka dhigeen huwa acdam almumtanicaat acdam almumtanicaat bay ka dhigeen haddaad tira ilahay wujuud iyo cadam ma aqbalo macnedu waa maxay waa mustaxiil mumtanic w almumtanic waa laga waa mustaxiil ilaahay ma aqbalaa tiri jiritaan iyo la-aanba bimacnaa marka waxay noqotay waa waxaan suuro gelaynin oon dhici karin wa hada gaayat atanaaqudi walfas shabahuu awala biاljamaadaati uma bilmacduumaati uma bilmumtanicaat nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهؤلاء الباطنية منهم من يسرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق نعم inta u iska cadaayo qolyahan hadda ula soo niqaasheeyey waa baainiyada minhum yusarixu birafci naqiidayn oo wujuudkii cadamka meesha laga saaro oo ilaahay aad tidhaahdo macduumna ma aha mawjuudna ama aad tidhahdo xayina ma aha meyitna ma minhum man yusarixu birafci naqiidayn oo labadii taqaabul asalbi walijaaba meesha laga tuuro alwujuud walcadam wa rafcuhumaa ay nafyuhumaana wuxuu ka mid ka jamcihima wa minhum man yaquul laa ubitu minhuma taana waynu soo marray muqadimada kusoo marrayo qole waxaa jir odhanhaya laa aquulu caalim walaa jaahil ilaahay dhihi maayo waa caalim waa jaahil la odhan maayo waa xayi walaa meyitna odhan maayo waa qaadir iyo caajidna dhihi maayo mawjuud iyo macduun midna ma odhanayo wuxuu hore man yusarux birafcin aqidan wuxuu ahaa laa huwa mawjuud walaa huwa macduun buu lahaa yusarixu birafci naqiidayn ilaahay waa hayru mawjuud la dhihi maayo waa mawjuud la dhihi maayo afwan waa ninka cadaynayay odhanayay waa hayru mawjuud walaa macduum baan rabaa laa mawjuud walaa macduum in laala aad gelisa labaduba labada wasfi laa macduum walaa mawjuud waa maay hadaa saraxa birafci naqiidayn wujuudkina waa diiday cadamkiina waad rafciso la baad ku rafcisa ninka waa ma yusarux birafci annaqiidayn qaybta labaad waa asaakit oo kaana soo mara dhihi jira waa aljahl albasiid wاlkufr albasiid laa uhbitu waaxida minhumaa buuri oo dhihi maayo waaban ka aamusiba mawjuud iyo macduum iyo laa mawjuud walaa macduum midna dhihi maanugu waan aamusaya wاmtinaacihi can ihbaati axadihima cafwan wاmtinaacuhu can ihbaati axadihima inuu yidhi midna sugi maayo labadii iska soo horjeeday fii nafsi اlamri laa yamnacu taxaquqa waaxidi minha fi nafsi saxiix inaad aamustay war ilahi ma mawjuud waa macduum baan ku uri nin wuxuu leeyahay laysa bimawjuudin walaa bimacduumin hada qad saraxa birafci naqiidayn ninka wuxuu yihi shib baan ka idhi waan aamusay buu i dhihi maayo ilaahay laysa bimawjuudin dhihi maayo walaa bimacdumin dhihi maayo laysa bicaalimin dhihi maayo walaa bijaahilin dhihi maayo bimayitin walaa bixay midna u bixi maayo ba ninka nin waalan weeyo naqiidooyin kor u tuuray buui anugu shib goboni uga ogtahay buu ku yidhi sheekhu muxuu yidhi aamiskaado shayga xaqiiqadee jiray waxaan kuhi mater eh, eh, maxamedow waxaan ma dhagax baa mise waa mise waa bir waan ka aamusaa tiri waa birna dhihi maayo waa dhagaxna odhan maayo meeshu wixii yaalay warkaadan iyo aamuska waxbuu ka bedelayaa waxba kama bedelay shay waa ma dhagax ama waa waa bir aamuskooda muxuu faa'iideeyey wa inamaa huwa ka jahli اljaahili lilxaqiiqa wa sukuuti الsaakiti aladi laa yucabiru can اlxaqaa'iq اldي laa yuغayir can الxaqاaئq baa ka qurxsaanlay oo anugu u malaynaya lanna laba shayba isku qabtay nin jahl jaahil asagu lam lam inuu aamusin ba laga yaaba jahlujaahil inuu aamusin ba laga yaaba oo jahlgu u yahay murakab laakiin inuu saxanya jahligan waa jahligii basiidka ahaa wاljahlu اlbasiidna waa cadam اlcilmi bالshay marka ninka jaahilkun iska aamusaa laga yaaba war waxan ma aabahaba mise hooyada garan maayo iyo kii aamusa waa isku mid aljaahil jahlan basiiطan iyo asaakitu can bayaani اxaqaa'iq waa isku mid mid walba lamuusa imanin xaqiiqadii inu caddeeyo ama u cabiro marka laa yugayiru bal anuu marka hore u haystay inay ku qurxusantah in la yidhaahdo laakiin jahliga haddii laabasid loo daayo sidanay ku qurxusan tahay sidan laa yucabiru ayb taana way iska cadday nacam nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا فما فما يقدر baa صح فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا السمم أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره فإذا جاز القبول وجب وإذا جاز وجود المqبول وجب intaan dambe un baa u baahan yar wax la tilmaamo wixii hore waad foom barteen intaan horeeda waad msheekhu soo faahinayan buu soo celiyey ayib oo iyadoo faahfaahsan uu keenay khulaasaduna waa maxay shay walbaoo sifatulkamaal iyo lidkeeda aqbala yuusan markaaba ku tilmaanaanin ayaa ka fiican midkaan gebi ahaanba qaadan karin sifatu kamaalin walaa didaha aan qaadan karin taasuu sheekhu soo dhameeyey markoran inay ku shabaheen mawjuud jamaadaadka kadibna macduumaadka kadibna mumtanacaadka ku gabagabay intan dambe ee wamaa jaaza liwaajib lwujuudi qaabilan wajaba lahu لcdم توqف الصفاaت عlى غyr فإda jاaز الqبول وجب وإda jاaز وجود المqبول وجب yani waa qaacida muhim jiddan oo sheekhu aad u faafaayo aadna loogu dagaalamo oo qaacidadii tasalsulkana lugta la gasho wey laba asal bayna ku dhisan tahay asalkii a taqaanin oo ahaa alqiyaas alأwlowi qiyaas اlأwlى ama صفaat الkamaal kulu kamaali laa naqصa fiihi faاllahu أwlى bihi min اlmakhluuq hadi اqaacida shay walboo kamaala oo wasfu kamaala oo naqsi iyo ceeb aan xambaarsanayn biwajhi min alwujuuh aan ceeb soo geli karin faallaahu awlaa bihi min almakhluuq allah kaga mudan makhluuqa asalkaas dayib iyo shaygii sifatu kamaal ahaa ilaahay inay sifadaa kamaalka ay u cunantoy qabato inaysan qabanin mid un wey hadday ilaahay u cunantoy sifatu kamaalka rabbi ay qabato waxaan leenahay wajabat way laasimaysaa لأن وجوب صفات الكamaali lilahi waa min lawaasimi daatihi alkamaal waa min lawaasimi daat shayga kamaalkaa ilaahay buu laazimaa oo waa min lawaasimi daatihi wajaba maxaa loo iyo sifada wanaagga cilmiga iyo nolosha iyo wujuudka iyo samciga iyo basarka adiga way kuu banaantay kuma waajibto makhluuqaadku waa jaa-iza hadihi صifaat waa jaa lil ma ma maay jaaiz unoqotay maye tucdum intaada sheekh mutark waxaad leedahay waxay ka imanaysaa min hayrika allah ku siinaya allah sifaadka kamaal ku siinaya xilligu rabana kaa qaadaya idan kamaalkaadu waajib ma aha laazim lidaatika ma ah ee waa maxay waa muktasabun min hayrika ilaahay u imo subxaanahu wa tacala wlilahi almathalu laclaa kamaalkiisu waa min lawaasimi daatihi faإida jaaza caqla alkamaalu lilahi lazima lanno daato kale iyo iyo axad kale oo rabbi sifaat lkamaal siinaya oo uu ka kasbanaya miyaa jira mar hadduusan jirin kulu kamaalin laa naqsa fiihi ida jaaza wasfuhu biاllaahi wajaba lahu ma wada soconnaa macnuhu sheekh haddu ka hadlayo wma jaaza liwaajib اlwujuudi min alamaali baa de kuu qadaran wmaa jaaza liwaajib اlwujuudi min alkamaali qaabilan inuu rabbi aqbalo ou qaadan karo wajaba lahu limaada wuxuu sheekhu licadami tawaqufi sifaatihi calaa ayri hadda ma fahamteen macnuhu ka wad licadami tawaqufi sifaatihi calaa hayrihi sifaatu lkamaalka makhluuqaadka maxay ku xidhan tahay alla inuu siiyo alla inuu siiyo rabbi ku siiyo cilmiga iyo caqliga iyo wanaagga rabbibaa ku siinaya ida sifaatu kamaalika wa mutawaqifatu calaa gayrika laakiin sifaatu lkamaal lilahi waa hayru mutawaqifa cahad kale kuma xidhno waa laazimatun lidaatihi saasuu ku ili cadam tawaqufi sifaatihi calaa hayri faida jaaza alqabuul ay qabuulu lkamaalaati lilahi hadday u banaanaatay wajaba alkamaalu lahu sababkaana sheekhu uu sheegaa sifaatu lkamaalka adugu marna inaad ku tilmaamaato marna ay aad ka madhnaantaa suuragal ah kamaal shayga ka madhnaadana wuxuu ku tilmaam ku tilmaanaanayaa naqsi ida intafa alkamaalu lazima anaqsu aduguna waxaa banaan in kamaalka lagaa waayo in lagaa helo laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala shayga kamaalka ahaa haddaad tidhaahdo kuma tilmaana maxaa laazimaya naqsi naqsiga adigu ku laazim culays ma lahayn makhluuq sakaraadaad ahayd laakiin sifatu naqsi rabbi inaan loo tiirin karin waa masalatu ijmaacin bayn alcuqalaa kufaar iyo gaalo gaalka mushriga ma ogolo ilaahay in loo tiriyo wax xun huwa naqsun binisbati wax ceeba ama xadguduba rabbi in loo ma ogolo kugu dili laakiin shirkigiisiiy gaal wuxuu u inay tahay ilaahay weynayn bay asagu ka sabab sifaadka rabbiga oon axad kale ku xidhnay iyo allow hadduu kamaalka ka marhnaado uu naqsi laazima saa darteed maa jaaza min alkamaali lilaahi laazima lahu liana alkamaala waa min lawaasimi daatihi farqiga inaad fahanteen bay ila tahay waida jaaza wujuud lmaqbuuli oo ad sifada qudhigeedii ah wajaba qaacidatu talaazumna uu ku cadeeyaa wuxuu kaloo ku sharxaa minhaaju sunnaha meelo badan basho ku cadeeya laakiin way soo noqon doontaa nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب, وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه نعم waxaad muraajacaysaan meeluhu sheekhu tilma waxaa ka mid a majmuuc lfataawa hadda wuxuu ku yihi waqad busita hada fii mowdicin aakhar baa lagu faahfaahiyey wabuyin waxaa la cadeeyey wujuubu itisaafihi bisifaati اlkamaal alati laa naqsa fiiha biwajhi min alwujuh meel ku cadi waaa ka mid ah eh, majmuc اfataawa mujaladka lixaad toddobaatan iyo lix ilaa toddobaatan iyo sideed wuxuu ku cadiyey safadiyada mujaladka koobaad sagaashan iyo ko ilaa sagaashan iyo saddex wuxuu ku cadeeyey daru tacaarud alcaqli wanaqliga mujaladka koobaad boqol labaatan iyo sideed iyo labaatan iyo toddoba meelaha ka fiiriya marka meeladu beeshu ku sharxay waana masale aan muran lahayn aan soo muran lahayn ee kamaalkan baa waa inaga soo show waa saddex waa laba laba darafoo mujmaca iyo daraf mukhtalafa ah wax walba oo naqsi iyo ceeba ah, rabbi inuu ku hufan yah waa maslatu wax walba oo kamaal ah iyo wanaaga ah oo naqsiga ceeb aan lahayn biwajmal wujuh rabbi inuu ku tilmaaman yahayna waa maslatu ijmac waxaa laisku hayaa marka taxdiidkii taxdiidkii maxaa ah sifatu kamaal maxaa sifatu naqsi ah darafkaasu muranku ka taagan yahay taana hadda showxu kaga ixtiraazaya laa naqsa fii biwajhin min alwujuh nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقيل له أيضا اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى نعم waa soo marray buu sheekhu eh, sheegay misaal halkan ku faahfaahiyey oo uu kasoo bilaabay haddee labada shay inay wadaagaan macno guud ama ay wadaagaan ism guud kama dhalato eh, tamaaul iyo tashaabu kama dhasho waana asalay wadaadaho dhan ba caddeeyeen maalinlow aniga idinba la qaadinaa mar idiin doona insha allah berri baan isku daynaan nuquusha idiin insha allahu tacala iyadoo muwathaqa bilmasaadir marka inay laba musame laba daato daata inay isku waafaqaan fi bacd alasma wasifaat laysa huwa tashbih watamiil razi wuxuu le waaba ijmacba ijmacba buu soo gooriyaaba ilaahay shay lagu tilmaamay in heyrkii lagu tilmaami karo ahlu qubl o dhan baa isku waafaqsan buu leeyahay mucsiladaa leh iska daa ashaacire kadibna markaasa hadee lasii kala tego sifaadkii lagu dagaalamaya waxaa la diidan yahayna waxaa weeye in ilaah iyo unkisu ay wadaagaan fi lkhasaais fi lkhasaa'is fima yakhtasu bihi alkhaaliqu mima ykhtasu bi wujuub wuxuu ilaahay gooni u leeyahay inuu waajib u noqdo aw jawaasiya ama rabbi u banaanaado aw imtinaac ama rabbi u mamnuuc ka noqdo haddaba marka khasaa'istaas maa yajuusu lilahi khaasatan maa yajibu lahu khaasatan maa yastaxiilu calayhi khaasatan khasaa'ista in lala wadaagaa la diidan yahay mooyeene magaca guud in la wadaaga culays male wax diidana ma jiro saasuu sheekhu ka wada raxmat tacaala caleyh naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل وتسمية كذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه ولو ساغ هذا لكان كل مفضل يسمي الحق بأسماء ينفر, ينفر عنها بعض الناس لي ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل نعم إسرائيل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وبهذه الطريق وبهذه الطريقة وبهذه الطريق وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة أفسد أحسن الله إليكم وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأب وأبلغ الغي والضلالة نعم idan khulaasadii sheekhu usoo degay raxmat ullahi tacaala calayhi wixii aad diiday waa haabitun bisharci ilaahay waxaa tiri lagu tilmaamaya cilmi lagu tilmaamaya xayaat lagu tilmaamaya wujuud lagu tilmaamaya samci qudro waxaasoo dhan aad diiday fahuwa haabitun bisharci walcaqli inaad shaygu wanaagsanaa magac xun u bixisana ma keenayo shaygii inuu xun yahay nabi maxamed way dhee mudamam ilahina wuxuu ku idan saaxir kaahin majnuun asmadan lagu siinayo laa tugayiru can ilxaqaa'iqi shay-an laakiin caamada qaarkood iyo indhermagaratada qaarkoodba waxay u qadanayaan magac xun in lagu sheega shaygu inay ka dhalanayso isagu inuu xun yahay walxaqu qad yactarihi suu tacbiirintii uu dhihi jiray wey mutanabi ayib marka tquul hada mujaaju naxli tamdaxu wain tasha taquul hada qayu zanaabiri madxan wadaban wmaa jaawasta wasuhma wlaq qad yactirii suu tacbiiri buui malabka marna waad cay marna waad ammaani laakiin weligii waa un malab waxaad dhihi kartaa malab waxaan lama yidhaahdee waa matagi dhuugga dhuugga iyo daksiga mamowlahay dangiga idan waad waad didi naftu way didi waa matagi dhuugga ama daksi matagii wey baa tii ama waa shinada xaarkeedii baa tii iyo kaadideedii soo wixii aafo maaha haddaad tidhaahdo waa candhuuftii iyo daawadii shinnida marka wuu kula macaananaya laakiin xaqiiqada malab waa un malab magacoo la bedelo ashaaciro sifaadka rabbiga abcaad ahaan ama acraad ahaan waxba ka bedeli maayo kamaalkii iyo sifadii rabbiga subxaanahu wa tacaala taasuu sheekhu ujeedaa marka caamadu isku kadsoomi buu yihi in xaqaa'iqdii wanaagsanayd loo geliyo shayga xaqa hadda irhaab baa la yidhi ahlu tawxiidki maxaa la yidhi khawaarij ahlulihbaat waxaa la yidhi waxaat mujasimu mushabiho waxaas dhan laa yuqayiru can alxaqaa'iq laakiin marka sida caamadii yaadan noqonin nin daba wareega uun asmaad iyo alfaadda waa inaad u degto xaqaa'iqda wa bihadii ariiqa in asmaa la bedelo asmaa foolxun shaygii wanaagsanaa la saaro shay foolxun oo khariban oo bakti ana la siiya magac qurucsan maxaa ka dhasha afsadat almalaaxatu calaa tawaa'if min cuquulahum wa diinahum xata akhrajuuhum ila acdam alkufri waاljahaalati waablag اlgay wاdalaala nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإر... إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع قيل وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ, ولذ ولذيذ وملتذ ولذة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا فهذه معاني متعددة متغيرة في العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم, وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا نعم wuxuu sheekhu hadda soo celiyey jawaab u dhici karta mucsilana jawaab u noqon karta laakiin hadda wuxuu ujeeda la doodayaa falaasifo iyo bainiyo shubhatu tarkiib shubhatu tarkiib baa loo yaqaanaa meelo badan oo faahfaahsan buu sheekhu kaga hadlay ayadoo sidan ka dheerna qaacida saadisa qaacida lixaad buu sheekhu ku faahfaahin doonaa qaacida lixaad oo min hada min alasli min alasl اlأwl oo adee atawxiidu wasifaat ahaa buu ku cadayn doonaa in sha allahu tacala afar wej buuna ku sharxi doonaa lakin hadda waxa inaga khuseeya murakabka luawiga ah ma huwa murakab aluawi murakab luawi saddex macnaha loo yaqaan almurakab aluawi sidaaduba hadde sheekh wuxuu kuusoo sheegay in alfaada laisku gaado weeraha iyo magacyaha laisku gaadaa iska ilaali had iyo goor xaqiiqada iyo shayga jira adugu u deg magacna yaan lagugu gaadin baail baa loo gelinhayaa mara quruxsan xaqna waxaa loo gelinayaa maro foolxun almurakab mar waxaa lagu yidhaha maa rakabahu ayruhu maa rakabahu hayruhu shayga uu axad kale isu ururiyey ee iska cisay kalcila alfaaciya murakab waa la ad miskani waa murakabun min alalwaaxi wاlmasaamiiri wاlxadiid ilى aakhirihi maa rakabahu hayruhu waa la yidhahdaa murakab min xayu luga waxaa kaloo la ma kana mutafariqan faاjtamaca ma kaana mutafariqan faijtamaca shay kale banaanka kala joogay oo laisu keenay ama isu yimid murakab waa la yidhahdaa kaana mutafariqan faijtamaca aw rakabahu hayruhu waa murakab lugawiya midka saddexaad maa yumkinu tafriiqu bacdi can bacdin shayga la kala qadqaadi karo hadda miiskan lug baan la tegi karaa qayb baan xag u bixin karaa qaybta qoraan la bixi karaa maktabadan geedgeed baan u kala qaadi karaa dhagax dhagax maa yumkinu tafriiqu bacdihi can bacdin saddexdaa macnaba allahu waa munazahun canha bilitifaaq maa rakabahu hayruhu maa kaana mutafariqan faاjtamaca maa yumkinu tafriiqu bacdihi can bacdin hadihi اlmacaani اhalaث ilahi subxaanaه waa munazahun can muqadas bilitifaaq annaguna ilahay uma tirin hawshaasoo kale maxaa kuu soo haray murakabka iyagu rabaan inay tuura waa maxay murakabka iyagu yaqaanaan almurakab fi mafhuumihim اlkalaami alfalsafi اlbaطil waxaa weeye ma tamayaza minhu shay can shay ma tamayaza minhu shayءu can shay ka tamayuz اlcilmi can اlcaalimi cilmiga iyo daatadii caalimada ay sooma kala duuna matalan dheerarkaadu waa wasfi aada leedahay daatam hebelana waad leedahay gaabnidaad waa wasfi hebelna waa daato maa tamayaza minhu shay-un can shayin ka tamayuzi sifati can ilmawsuuf ka tamayuz alcilmi can ilcaalim bay u jeedaan ayagu tarkiibkay kuu sheegahayaan haddiiba shaygu tilmaan la dhihi karo waxana waa tilmaan waxana waa kii la tilmaamayay ay meesha timaado tarkiib baaba yimid wallaahu munazahun can tarkiibi buu ku leeyahay war waa tarkiibkee yani waa lagugu gaadahaya maxaa ujeedaa maa rakabo ilahay ma axad kalea hagaajiye baad ka wadaa maya miyuu kala tagsanaa waa laisku soo ururshay maya he miyaa la suuradaa in la kala qaadqaado maya maxaan ka wadaa lama tilmaami karo lama tilmaami kara ujeeda miyaan kaa allah aclam allahu akbar marka in marka mafhuumka afraad litarkiib lagu magacaabo tarkiib la yihahdo waa istilaaxun istalaaxuuhu calayh ma aha mafhuum luqawi ah walaa mafhuum sharci ah walaa mafhuum caqli ah midna ma ah ayagaa dejistay shayga la tilmaami karo ah, ee sifo iyo tilmaan lagu sheegi karo ila waa murakab waa murakaba min sifatin wa mawsuufo daataha waa ayagaa istilaaxay dejisteen waana baail lianna daata mujarada can isbat la tuujad in la helo daato gooni u taagan iyo tilmaamo goonihoo cilmi iyo samci iyo basar iyo qudro iyo kalaam iyo xikmo iyo raxmo iyo maxabo la yidhahdo suuragal maaha lama heli karo mafhuumka marka in la yidhaahdo murakab iyo tarkiib la yidhaahdo waa maxay waa isilaaxun istalaxuu caleyh xaadita marka hooga cararan weeye shayga xaqa ah daaifada marka wainqaala nufaatu sifaati sheekh wuxuu ujeedaa waa alfalaasifa alguulaa kabni sina wabni rushdin nimankan hadda u ka hadlaayo nufaatu sifaat ha kuusoo galo si guud jahmiye iyo muctazile iyo xataa ashaacira ha soo galeen lakiin hadda wuxuu ujeedaa nimankan dambe qultum baa kutusaysa faidaa qultum inahu mawjuudu waajibun wacaqlu wcaaqil wa macquul nimanka uu dagaalamay sheekhu hadda urdiray waa ibnu sina abu caliy ibnu sina alkafir ahakiy iyo ibnu rushd alfaylasuf abu muxamed abulwaliid miyuu ahaa abulwaliid maxamed ibnu axmed mise maxamed ibn axmed buu ahaa asagaa sheekhu sheegay inuu iyaga ujeedo meelo kale wuxuu ku sheegay minhaaj sunna mujaladka labaad boqol lixdan iyo afarka fiiriya mujaladka afraad boqol mujaladka labaad boqol lixdan iyo afar isla mujaladkaas an boqol soddon iyo sideedna waad ka arii karta meelo badan shuu ku farfaayey haddaad adaan cilmigoo la sugo iyo qudradoo la sugo iraadada waxaa ka dhalinhaya tacadud sifaat sifaatku tirooba wa hada tarkiibun mumtanic mumtanic eh? mumtanicun fi sharci miya waa beenta mumtanicun fi lua miya beentaa baan ku leehay mumtanicun fi lcaqli miya beentaa maxaad ujeeda waa mumtanicun cindii cindiyad baa shaqaysaa de mase aqiiq baan kuda hadlayn musalaxaad baan kooda hadlayna mise xaqaiq baan kooda hadlayna ubadaa buuhi sheekhu jadalan faid hadduu sidaa yidhahdo qiila waxaa lagu odhanayaa fa idaa qultum markaad falaasifoy dhahdaan allah waa mawjuudun waajibun wa caqlun ilahay waa caqli waxay u jeedaan waa daata mujarada can ilmaadda caqli marka kuleeyihin waa daata mujarada can ilmaadda wa can lawaasimi ilmaadda maadana waad soo barteen maa yakunu minhu ashay wa caaqilun mujaradun lidaati bay ujeedaan wa caaqilun maa caqliga caaqilad moysan caalim oo kale ahayd ma aha caaqilun waxay u wadaan waa mujaradun lidaati ay laa sifata lahu wa macquulun macquul waxay ka wadaan ay hayru maxjuubin can daatihi ilaahay asagu is ogyahay wuu iska warqabaa ka wadaa waxaaso dhan waa macquulun annagaa fahmi karra miya ma aha waa macquulun ay hayru maxjuubin can daatihi ayru maxjuubin an aatihi bidaatihi walaa biayri bay ku dheheen macuul ad si dhe waa intaan waa musطalaxaadkoodi wa macquul waa maay waa ayru maxjuubin ayru maxjuubin can daatihi bidaatihi walaa biayrihi oo war ayago iska wataan wa caashiqun bal eebdaraaday samayd caashiq ba ilah odhanhaya intay diideen waa caalim diidee iyo maxabo iyo samc iyo basare iyo basar iyo iraada diin iyo mutaqalib waa caashiqo wax la jeclaado wa macshuuqun la jeclaade wa ladiidun macaan wa multadun lagu macaansado wa ladatun macaan waxaasay sheegayaan intay ka carareen musطalaxaadkii iyo iyo sifaatkii kamaalka sharciga waxay adeen wax iyagu samaysteen ba ku tilmaameen udaa balaayadaas meelo kale sheeku kaga hadlay oo ku diiday ilahay inaan lafdu cishu lagu idlaaqi karin majmuuc jaamic almasaa'il meelo badan buu kaga hadlay imanaaj usna igama hadda ma rabo hawlihi talle ma aha waxaan ka rabaa keliya afalaysa almafhuumu min hada huwa almafhuuma min daka min hada cafwan alcilmu walqudratu waliraad maxay tusaysa awsaafiya tilmaame iyo macaani mawsuuf uu leeyahy tanna maxay tahay caqlun caaqilun macquulun xaashiq maxshuuq ladat murtadn waladii waa un ti iyo weliba ka foolxun tii horatu wanaagsan oo daawo oo waxay ahayd khayr barax tiran bay ahayd ta waa maxay waa aafo weliba xambaarsan tashbiihkii ugu xumaa ilahay lagu shabaho addoommadiisii makhluuqaadki wuxuu ihi sheekhu fa hadi macaanin mutacadidatun mutagaayiratun kala duwan xaashiqi makshuuq caaqil iyo macquul lad iyo multad mutaayarat fi اcaqli wahada tarkiib cindakum tarkiibkaadtu mxuu ahaa in aya tilmaan loo tiiriyo aad ilahay loo tiiriyo idan marka tarkiib cindakum wa antum tuhbituunahu wa tusamuunahu tawxiida anaa ku idh wey waxaan diin ma aha shuqulkuma laha waadna sugaysaan waxaadna ku magacowdeen tawxiid ilahay in la mawjuudun waajibun calun caashiqun macshuuq waad dhahday waa tawxiid marka waa iska waxay kaloo yidhahdaa waa mabda awal ah ilahi mabdun awalun wa mawjuudun wa jawharun waaxidun qadiimun way yidhaahdaan cila alfaacila iyo alcaql alfacaal waxbay daldalaan alcaql اlwal mabda alawal idan waa qasab maxaa daata mujarada maa yumkin shay jiro oon lahayn oon wax loo aanaynaynin macnaheedu waxa way cinda cuqalaa الnaas waa hayru mawjuud ma jiro wey waa mumtanic idan tawxiid bay ku magacaabeen ilahay inay ku tilmaamaan sifaad iyo magacyo maa anzala biha min sulطaan nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه متناقض فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع نعم baxdigii dheeraa buu sheekhu sii waday raxmat ullaahi tacaala calayhi khulaasaduna waxaa weeye tarkiibkay sheegeen haddii loo salimo waxaa ka dhalanaya kullu maa fi lkowni huwa murakabun kullu maa fi lwujuudi fahuwa murakabun shay aan murakab adduunka kama jiraaba ka laasimtayba maxay ka cararayeen tarkiib bay ka cararayeen maxaa ka dhashay kullu mawjuudin waa murakab baa ka dhalanaysa illa waxay dhaheen tarkiibka iyagu waa maxay waa waa in shay wuxuun lagu tilmaami karo maa tamayaza minhu shayun can shay ka tamayuz اlcilmi can اlcaalimi wa tamayuz اlqudrati can اlqaadiri wاliraadati can muriid can lmuriid idan shaaha mafhuumka hadduu tarkiibiya cindakum maxaa ka dhasho ka laasimay waxaa ka dhasha wax walbuu jira inuu yahay murakab lanna lama helhayo shay aan lahayn tilmaan iyo sifo sifaduna maxay noqotay tarkiib agtiinna idan kulu maa fi lwujuud fahuwa murakabun waxay ka carareen bayba ku tilmaaman ilahayna way tilmaantaas waxaasay ku tilmaameen baailkay sheekhu ka hadlay marka wuxuu yidhi fain qaaluu hadday dhaheen hada tawxiidun fi lxaqiiqa walaysa hada tarkiiban mumtanican dhab ahaan idinku waxa dantan ku sheega laakiin annaga haddaan falaasifo nahay iyo malaaxido waa noo tawxiid lagu dhigi shekhu itisaafu daati bisifaati laazima laha tawxiidun fi lxaqiiqa walaysa huwa tarkiiban mumtanican saxiix daatadu inay ku tilmaanaato sifaadkeeda laasimka ah waa towxiidun fi lxaqiiqati lanno ilahay baad ku gooni tilmaantan waxaad leedaha kamaalka ah ilaahay baa iska leh makhluuqaadkuna lama wadaagaan fii khasaa'isihi wax walbo naqsiad oo sifada marka la aaneeyo loo aaneeyo uunka soo raacana ilahay waa ka nasahan yahay kullu kamaalin oo fi lmacna ilahay baa ku tilmaaman idan waa maxay waa towxiidun fi lxaqiiqa walaysa huwa tarkiiban mumtanica saa darteed shee wuxuu yihahda wاlbaxu ida kana fi اlmacaani اlcaqliya lam yultafat fiihi ilى اlafdi cibaaratuhu wاlbaxu ida kana fi اlmacaani اlcaqliya markaynu ka niqaashayno macaani caqliyo xaqiiqiga wujuudiya aan ka hadlayno lama fiiriyo cibaare iyo erey lama eego wاlbaxu ida kana fi اlmacaani اlcaqliyati lam yultafat fiihi ilى اlafd wdalika anahu macluum bsariix macquuli ay caqli anahu laysa macna kwni shayi caaliman huwa macna kwni qaadiran idan waa maxay qolya falaasifaadka hor waxay qadareen ma dhici kartaa ataa bacdu halkalaam ba waxay dhaheen ma dhici kartaa hal sifo keliya rabbi inaan ku tilmaano oo sifadaasi aan hoosgelin sifaadka dhannaa oo kale oo dhan macnahoodii hal yajuuzu wasfu llahi bisifatin waaxida tasud masada kuli sifaat falsafo ay keeneen laga niqaash matani cilmi waxaan leenahay ilahay wuxuu ku tilmaamay cilmigu ku tilmaamaya cilmigiisuna waxaa ku jira macna alqudra waxaa ku jira macna aliraada waxaa ku jira macna asamci walbasri walkalaam walmaxabati walrida walghadabi walbuqdi walsukti soo wad jamiica sifaat ma dhici kartaa way ka niqaasho isku baabi'iin eber hadda idinku reerin maaye waxaa weeye sariixu lcaqli wuxuu keenayaa ilaahay inuu yahay shaygu inuu caalim noqdo ma aha inuu yahay qaadir qudrada iyo cilmi waa laba wasfi oo kala duwan laakiin hal daataa ku tilmaaman walaa nafsu daati wa nafsu kownihi caaliman daatida qudhigeedana ma aha sifadii kowni caaliman faman jawaza ruuxii banay an takuuna hadihi sifatu iyo alukhra horaan baynu soo maray oo qolyahaan ka imanaysaa haddii sifaatka meesha laga saaro quyuudda iyo sifaadka iyo tilmaama dadka kala sooca haddii meesha laga saaro labada shay waxay noqonayaan milan waxa inoo dhexeeya waxayna khasaais bayna kala soocaysay iyo sifaad iyo quyuud quyuuddii idaa batalat itaxada almawsuuf shaygu hal buu noqonaya marka ninkii baneeya sifada cilmiga inay qudrada la mid noqoto wa an takuuna sifatu iyo almawsuuf qudrana ay qaadirka qudhigiisa noqoto fa min acdami annaasi annaasi sabsaatan waa mukaabirun lilxaqaaiq ayib uma inahu mutanaaqidun haddana wuu laba aflaynaya fainahu in jawaza dalika jaaza an yakuuna hadduu in sifadii mawsuufka isku mid noqdaan ama laba sifa isku mid noqdaan hadduu wuxuu banaynaya an yakuuna wujuudu hada huwa huwa wujuudu hada ayib idan waxaa dhahdaa wujuudka ilaahay waa nafsa wujuud اlmakhluuq wwujuud اmakhluq waa nafsu wujuud اlkhaaliq idan marka ibnu sina iyo ibn rushd markooda baatil buu noqona waxaa gar heli alxuluuliya wاlitixaad baa gar helaya ma ifahanta culama al waxaan ujeedo way ka gerhelaya ibnu sina wuxuu radiyaa alxuluuliya walitixaad buu radiyaa oo tagfiirinaya isagaana ka galsan ibnu rushdi baa l hoosta ka xariiqaya oo sharaaci o dhan bay bedeleen waa in lagu jihaada ku haya kitaab dhan qoraaya isagaana ka galsan idan haddaad tiri labadiisaba isku mid bay noqon karaan oo sifadii iyo mawsuufkibaa isku mid noqon kara waxaa ka laazimay fainahu in jawaza dalika hadduu baneeyo jaaza an yakuuna wujuudu hada huwa wujuud hada fayakuun wujuudu jiritaan oo dhan wuxuu noqonayaa waaxidan bilcayn ay waaxidan bishasi laa binawci hawshaas goor baynu usul ku shar waaxidun biljinsi baa jira iyo waaxidun binawci iyo waaxidun bilcayn waaid bijins waaid bnwc soo noqon waaid bijinsi waaid bnawci waaid bilcayn waaid biljinsi waxaa laga almafhum اkuli alxayawaaniyatu waa maay alxayawaan waa ismu jins waxad dhihi jirteen asmaa اlajnaas waxay u yaqaaneen nuxaadu iyo ahlcarabiya ama alkuliyaad ay yidhahdaan manaaطiqada iyo mutakalimiintu usuuliyana ay caam yidhahdaan ama mutawaaطil la yidhahdo waa maxay waa waaxidun biاljinsi alxayawaaniya waa waaxidun biاljinsi waxaan leenahay insaanka iyo faraska iyo eydu iyo dameeruhu iyo malaa'igtu waa waaxidun biاljinsi maxaa ka dhexeeya macno guudo xayawaaniya ah soo deg marka insaaniya u imagu alinsaaniya idan waxaan leenahay dumarka iyo ragga culummada caamada waa waaxidun binawc waa isku nooco insaaniya ka dhaxaysa insaaniya ka dhaxaysa hoos u deg fardi idan xasan iyo cabdullahi iyo geedda waa maxay waa waaxidun bilcayn ay bishaks fardiga min annawc waa waaxidun fardiga fardiga ka tirsan halka ruux mutaxanaha ka tirsan nooca waxaan leenahay waaxidun bilcayni aw bishasi ma wada soconaa jamacat alkhayr nooca ka tirsan jinsigana waxaan leenaha waaxidun binowci kalinsaaniyati macnihii guud ee lasoo wadagelhayana ayib haddaba waxaan leenaha matalan alxayawaaniya iyo laa xayawaaniya waa waaxidun biljinsi marka loo fiiriyo wujuudka alwujud waxan leeha waaxidun biljinsi waxaa soo wadageli ayru xayawaan maluuqa nool iyo kaan noolaynba ad waxaa dunta ku sheeg inaad ifaantaan rabaa wax uu sheeku ka rabo fayakuunu lwujuudu jiritaan oo dhanba waxay noqonaysaa waaxidan bilcayni shaksi bay noqon sifadu hadday sifada lamid noqoto mawsuufkiiyo daatadu nafsa sifa ay noqoto maxaa isku mid noqonaya wujuud ullahi waa nafsu wujuudi maxamed haada maxamed maxamed ma aha bilcayn bishasi fayakuunu lwujuudu waaxidan bilcayni waxaad ugu bedashaan saad u fahantaan bishasi dhaha siday u adag tahay xaggay ka timid sheekhu idin shax siday u adag tahay ku celi wadalika anahu macluum ku celi siday u adag tahay axsan allah ilaykum qaala raximah llahu tacaala wadalika anahu min ereyga sheekha si fiican u fiiriya aniga hay ugu kalifin inaan aminka hadal dheer galo oo casarka idin dhaafiya fadal أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا nacam فمن ج... nacam intaan ma la fahmo maxay waadix ku tahay caqliga sariixa wuxuu keenayaa he inaad caalim tahay waxaa kala duwan iyo qaadir maxaa jira qad yakuun lqaadiru jaahilan ma tahay mise ma aha anuu wax ku jajabiyo aan kugu dilo leh ayaa waxaa noqon karaa ajhal annaas waqad yakuunu caaliman dabada ku siqahaya waxba aan qabsan karin oo caajiz oo ma y fahamteen mise macduura luqada reemada islan ku hadlay ree gaarisa macduur macduurka reemada waxay curyaanka calaanka ee jajaban jiiska macduur bay ku leeyihin saa darteed ba gabdhihii soomaaliya ka yid waagii la soo qaxay ee dugsiyi gaarisa dhiganhayay waxaa isku rafaadeen macallimiintii gabadhii xayd baa ku dhacaya cashirka ay ka cudurdaatan macallin maanta fasax baana maxaa ka wadaa fasax baana macduur baana intee lagaa hayaa gaari maa ku maray see waxu jiraa maxaa isku habaaraysaa waa kuwaad socotaaye waa maxay waxaa la isla fahmi waaye musalaadki hadda iyada waba dawakaftare way kala duwan yihin labada wasfi hore u soco walaa nafsu daatihi huwa nafsu kowni caaliman qaadiran daatada oo sifaadka qaadanaysa tilmaanta qaadanaysa iyo sifadii waa laba kala shay fi lcaqli iyagoo islaazimaya oon kala tegi kara haddana markaan fahmayno iyo tasawurkeennu iyo tacaqulku waa laba macno ma tahay mise ma ah maxaa marka dhib ishkaal ku jira faman jawaza nacam waasil أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة ثم إنه متناقض nacam idan ninkii baneeya alcilmu walqudra inay isku mid noqdaan wa an takuuna asifatu oo qudradii cilmiga ah hiya almawsuuf hiya daat daatadu qudhigeedi ay noqoto muxuu noqday fahuwa min acdam الnaasi safs- ay inkaaran wa mukaabaratan lilxaqaa'iq ma cadda mise ma caddo uma inahu mutanaaqidun waasil أحسن الله إليكم وإياك. قال رحمه الله تعالى ثم إنه متناقض فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع saxiix haddaba marka mutana- tanaaqud waxay ka imanaya falsafigan muxuu raadinayay muxuu lahaa ilahay baan ka soocayaa qaabka u tanaaquda inaad fahantaan baan rabaa ila tanaaqud sheekhu laazimiyey mukaabara lilxaqaa'iq wuxuu ku yidhi waa safsada jooji kayfa lazimahum utanaaqud wuxuu utana muxuu raadinaya oo u wareegeysanayay oo sifaadka rabbiga u inkirayay inuu ilaahay ka sooco idhaha makhluuqiisa waxaa laazimay ilaah iyo isku mid ka dhigo isku mid ma tahay tanaaqudkii ugu weynaa adduunka maxaa la wareegeysan sifaadka u diida lagu kari lahaa khaaliqaya waa in la kala duwo makhluuqaadka tamyiiz saa darteed wax sifa an la wa hada huwa tawxiid baad tiri maxaa ka dhashay irshaad baaba ilaahay ka dhalatay fainahu in jawaza dalika itixaadu sifaat iyo an takuna sifatu nafs اlmawsuuf wاlmawsuufu nafsa sifa jaaza an yakuna wujuudu hada ila wujuudku waa sifu ahaaye waana isku mid batae labada wujuud fayakuun lwujuudu waaxidan wujuud oo dhan iyo mawjuud o dhan wuxuu noqonaya waaxidan bilcayni ay bishaqsi liannahu laa faariqa ashyaada wixii kale shaari jiray muxuu ahay kala duwi jiray iyo khasaaistii wax sifa ah lamaba siin karta jiri ilaahay lamana tilmaami karo wax mana qadan karo tilmaan iyo iyo tamyiiz idan muxuu noqday maxamed iyo xasaan iyo allah wax u dhexeeya ma jiro wujuud اllahi waa nafsu wujuudi xasaan wujuudu xasaan waa nafsu idan ilaahay iyo uunkiisii aw xasaan wax kale sooci kara ma jiro bilcayn ay bishaks laa binawci nawci wujuudka mulaa ah wd ad garanaysaan ee dihniga ah, ee caamka ah ee uu soo wada geli jiray xayi iyo hayru xayi khaaliq iyo makhluuq hadhowna mid walba uu qaadan hayay khasaa'istiisa أحسن الله إليكم قال رحمه إياه. الله تعالى وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه وي كان وجود كل مخلوق كل كل مخلوق يعدم بعد وجوده وي inta hadda uu sheego buu ku khulaasay waxaynaidin faida kaana wujuud lmumkini wujuud lmumkin waa makhluuqi haad huwa wujuud alwaajibi wujuud alwaajib oo khaaliqi ah kaana wujuudu kuli makhluuqin makhluuqaasoo yucdamu bacda wujuudihi wayuujadu bacda cadamihi wuxuu noqonaya huwa nafs wujuud اlxaqi oo allah alqadiimi اdaa'imi اlbaaqi laa yaqbal cadam khulaasatu jawaab waa maxay jamiicu اlcuqalaa'i waa muaruuna jamiic اlcuqalaa waa muطaruuna ilى ihbaati macaanin mutacadida lidaatin waaxida wixi o dhan bay ku fashilma hade hadda khulaasada jawaabtu sheekh waa maxay jamiic cuqala waa mudaruun inay sugaan ilaa ibaati macaanin mutacadidati lidaatin waaxidatin wailaa maxaad noqonaysaa musafsid mutanaaqid sugaya alxuluul wاlitixaad wadaadaha lena wada socona ila tahay miyaan dhamayn karaa intan yartaa asla haani gaar bal hadda أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين وحدة أهل أحسن الله إليكم كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا باب مضطرد فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور laa yanfi shayئa firaara mima huwa maxduur ila waqad ahbata maa yalzamhu fiihi nadiiru maa fara min falaa budda lahu fi aakhiri اlأmr min an yuhbita mawjuda waajiba qadiima mutasifا bصifaatin tumayizhu can غayrih wlaa yakunu fiiha mumaahila lkhalqih fayuqaalu lah whakada اlqowl fi jamiici الصifaat wkul ma nuhbithu min اlasmaءi wالصifaat ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات ولولا ذلك لما فهم الخطاب ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر على البال أو يدور في الخيال nacam idan eh, xujadii uu sheekhu soo taqriiriyeen buu hadda idiin faahfaahiyey waa aragteen nin walboo yidhaahda eh, ilaahay la tilmaami maayo sifo mumayiza lahu can kayri la siin maayo maxaa laazimaya madhabu ahlu اlxuluuli wاlitixaad ahlu lwaxdati waxdat اlwujuud wujuudka wuxuu noqonayaa waaxidun bilcayn waaxidun bilcayn waxaad ku marteen markaad maraysaan usuul fiqiga markaad maraysaan baad ku baxdaan shayga eh, xa- xaggana la yska reebay xaggana lays amray markay kulmaan kasalaati fi daari lmaqsuuba somaydan soo marin baxdiga ku jira marka la maray waa meeshay ka baxdo baxdiga alwaaxidu bilcayni biljinsi binawci ay ka baxdo ayib الsujuud mala الsujuud waa waaxidu waa ficlu waaxidu bالnaw saa darteed wuxuu noqon karaa sujuudu lilaahi wa sujuudu ligayrihi almuwaalaat waxaan leenahay waa waaxidun waa ficlu waaxidu biاnnowc fayakunu muwaalaatan lilmuminiin wa muwaalaatan lilkaafiriin shayga waaxidun binowca ow biljinsa wuu qaybsami karaa axkaam kala duwan buu yeelan karaa laakiin shayga waaxidun bilcayna waa ficil waaxido laysa lahu jihaad waaxidun bishaks idan marka asalaatu fi daari lmaqsuuba nimankiini ma asaxayso waxay ku leeyihiin waa waaxidun waa ficlu waaxidun bilcayn bishaks falkaasi iyo ficilka aada daar aad dhacday iyo dhul boobtay aad ku dhex tukanayso waa maxay waa nafsu lkasbi foorka iyo sujuuddaadu waa nafsu lkasbi atixiyaadka farta taagays laftigiisa dhaca oo dhul baad booliyatay waa ficlun waaxidun bilcayn idan ficilka waaxidka bilcayn wuxuu qaadan karaa hal xugun buu qaadan karaa ima yakuuna macsiyatan waima yakuuna aacatan laakiin inay aaco iyo macsiyo fii ficlin waaxidin ku kulmaan ma dhici karta kudh nimanka diidaya salaada waa baailo ku leh alsalaatu fii daarin maqsuubatin baailatun halkaasay marayaan nimankule ma way asaxaysaana waxay leeyihiin waa ficlun waaxidun lahu ictibaaraat jihatu طaacatin wa jihatu macsiya oo waxay sawiraan inuu yahay ka ficlin waaxidin binnowl labada jiha hadduu labada jihay waxay ka soo qaadayaan laba shay inay yihiin oo kala duwan oo ku kulmay ficilnimada ku kulmay idan waa waaidun ficlun waaxidun binuuc bay sawiranayaan ka salaad ahaan markaan fiirino waajibku way ka riday dimadiisuna waa beri'o meeshuu dhigay markaan eegnana waa macsiyo daar uusan layn buu ku tasarufahayaa nin walba meel buu ka taaga moogta nin gabadhi faashxun la soo bax buu yidhi bal dhankaan ka taaganahay kasoo istaaga laa ilaaha ila allahu bal war tan seedahayse maxaad usoo tan shilin ka bixin m neef ka bixin maynaa lii baashan dameertutida u wuxuu erkaa qobl dhankan ka taaganahay ka istaagu bal ila fiiriya waa ila tahay marka wuxuu isku dayay inay jihaad uu keeno ninku nin sahlan ma marka iyagu hore waxay dhaha waa waaxidu bilcayn inaan ismaanan u malaynaya almuhim ninkii aan ninka aan sidaa yeelin wuxuu ku qasban yahay inuu noqdo xuluuli itixaad ibn carabi طaa'i iyo xafiifat اlmisaani oo u galo iyo balaayada shayaadiintaas ya way isleeyihin laakiin meelo ku kala tegaya nina waa ahlu kalaam wanadar oo ibnu sina ciidankiisa ahlu zuudi ma aha min afjari khalqi illaahi bu aha khamradu cabi jiro casharaha ku diyaarsan jiray waa ahlu nadar wa kalaam ibnu sina qolyahan ibn carabi laakiin waa zaahid mutacabida min cabad naasi baa lagu tiriyaa waad arkaysa waa tasawuf bay ku xadgudbeen ninana nadarkii bay ku tageen lakin waxay iskugu imaanayaan kulligood malaaxida iska dhi ya wuu kusoo sheegay ha sheekhu wa baabu mutarib faina kula waaxidi min nufaat wuu soo xeshaday nin walbo nufaada kamid ah oo ka carara shaygii khayrkaa ilaahay uu sheegtay rasuulkiisuna u sugay ummadduna ay sugeen waxaa ku dhacahaya madhabkuu ka carara mid ka daran baa laazimaya cafwan mid lamida mid lamida laazimaya nadirna wuxuu ujeedaa sheekhu inuu lamid yahay laakiin wuu ka daran yahay lenaga soo maray inay ilahay ku shabaheen markii dambaysay jamaadaad kadibna ay ku shabaheen macduumaad haddana uu laazimay mumtanicaad haddana maxaa laazimay kulligood nimanka u dambeeye falaasifadii mutakalimiinta ibnu sina iyo ibnu rushd alxuul wاlاxtihaad asabsata ilaahay iyo makhluuq inay isku mid noqdaan idan waa in la helo shay guud oo macnuhu dihna oo la wadaago iyo khasaa'is lagu kala tegayo oo naqsi aan wadanin fii xaq aduguna xaqaada naqsi yeelan karta macnaha guuda la wadaagahayana waxaa lagu talagalay in lagu fahmo khitaabka sharciga lamaa fahima alkhitaab haddaad wujuud aad wujuud iyo cilmi iyo qudra aadan min xayu mafhuum alugawi aadan fahmin sideed u khitaabka ilaahay iyo hadalka ilaahay waad kadibna waxaad leedahay wujuudkan iyo iraadadan iyo qudradan iyo mid ilaahay u cunama wصifaة bxasabi almawsuuf asifatu bxasabi almawsuuf aduguna taada waa kuu cunantaa ilahay atiisa waa u cunantaa haddii marka mafhuumka kulliga aan la sugin waxaa laazimay tacطiil haddii khasaa'ista isku mid laga dhigana waxaa laazimay tashbiih iyo tamhiil idan nuhbit اlxaqaa'iq اlkuliya wanufariqu bayna alkhasaa'isi cinda taqyiidi wاlidaafa macnahaasuu sheekhu kuu sheegay haddii kale waxaa laazimaya madhabu ahli uud aw rafci naqiidayn aw jamcihima aw sukuuta can naqiidayn oo kulli iska ahaa ciyaar iyo <laughs> afshinbira mukbira wallahu subxaana wa tacala aclam barak allah fiikum